amaa bacd waxaan kusoo jirnay kitaabkii sharxu qatri nadaa gaar ahaan macaarifta ayaan ku dhex jirnay macaarifta waxaan ku dhex jirnay nuuca shanaad oo ah duladaad dul-adaha dul-adaadka markaa waa isimka lagu macrifeeyey al waana soo ogaanay aqwaasha ku jirta ashaas macaanideedaa qaybsanto labay u qaybsantaa al cahdiya oo saddex loo qaybiyo taas darsigeenni shalan ku qaadanay iyo al oo ah jinsiye oo ayadana saddex loo qaybiyo taas sharxeeday nooga bilaaban wa ama lati wa ama lati ashii litacriifi ljinsi jinsiga la macrifayntiisa u sugnaatay fa hiya ashaasu ka qawlika hadalkaagoo kale weeye oo aad tidhahda alrajulu ninka afdalu asagaa ka fadli badan min almar'ati islaamta asha oo litacriifi ljinsi u sugnaatay waxay ku dhacaydaa waa xaqiiqatu ljinsi ee afraad ku dhici me afraad ku dhici me wa ama alatii asha litacriifi ljinsi jinsiga la macrifayntiisa u sugnaatay fa hiya ashaasu ka qawlika hadalkaagoo kale weeye oo aad tidhaahdo arrajulu ninka afdalu waa midka fadli badan min al mar'ati islaamta loolama jeedo marka nin walba islaam walba waa ka fadli badan yahay taas waa baatil ee waxaa loola jeedaa xaqiiqatu rajul rajulnimada iyo mar-animada aa rajulnimadu fadli badan tahay ilaa nabiyaalkao dhan rijaasha laga soo saaro marka rajulnimada iyo mar-animada waa xaqiiqatu rujuula iyo xaqiiqatu lunuutha labadaas bis labadaas xaqiiqa laysku fiirina idaa waqtigiina aad ku qawsho ka qawlika ku tacalluji lam turid aadan ula jeedin bihi ay bilqowli qowlka rajulan nin bicaynihi daatadiisa walamraatan islaam bicayniha daatadeed ulama jeedid ninkan ayaa islaamtan ka fadlida macnahaas ulama jeedid wa inamaa wax kale maahan aradta waxaad ula jeeday oo aad doonayday anna haadaljinsa jinsiga oo rajulnimo ah min xaysu meel huwa jinsigii mawjuudun uu yahay jinsiga xaqiiqadiisa a afdalu ka fadli badan min haada aljinsi jinsigan oo mar'animada ah min xaysu meel huwa jinsigii mawjuudun uu yahay saasaa ula jeedaa walaa yasixu ansixi maa an yuraada in loola jeedo bi haadaa hadalkan oo ah alrajulu afdalu min almar'a walaa yasixu ansixi maa an yuraada in loola jeedo bi haadaa hadalkan anna kulla waaxidin mid kasta waaxidkoo min alrijaali ragga ka mid ah aa afdalu ka fadli badan min kulli waaxidatin mid kasta waaxidadoo min annisaa'i dumarka ka mid ah saas loolama jeedo li'anna alwaaqica sida dhacday haabitun wuxuu ku sugan bikhilaafi saas khilaafkeed xaqiiqada jirtaa saas khilaafsan oo hal gabadha waxaa dhici karta boqolaal milyan oo nin inay ka qayr badanto ka fadli badanta asiya binti musaaxim maryama binti cimraan khadiija binti khuwaylid caaisha binti abibakar sidiiq mid kastaaba adduunka inta gaal joogta hadii laisku daro ka fadli badanta malaayiin rag muslimiinan oo ka fadli badan yihin malaayiin oo rag ah oo muslimiin ay ka fadli badan yihin malaayiin oo rag ah oo muslimiin ah, ah iska daa gaalee marka xaqiiqada sida jirtaa sidaas khilaafsan loolama jeeda marka nin kastaa gabar walba ka fadli badan saas ma loola jeeda ila taas khilaafkeedaabaa waaqica dhacayba wakadalika sidaasoo kale u ahaaday qowluka hadalkaaga aad tidhaahdo ahlaka naasa dadka waxaa halaagay addinaaru dahab iyo wadirhamu lacag ah, addinaaru wadirhamu inaad tidhaahdo taasoo kalea lamid a oo marka la leeyahay dinaara waxalaag asha ku jirtaa maahan adduunka meel kastooo dahab yaallaa waxalaagay ma loola jeedo ma loola jeedo meel kastooo lacagu taalla ay waxalaagtay ma loola jeedo waxaa la helayaa lacaga fara badan iyo dahab fara badan oo dadka haystaa janno ku kasbadeen oo aysan halaag u keenin ee waxaa loola jeedaa xaqiiqatu dunya adduunyada xaqiiqadeeda oo waxa weyn xaqiiqatu dalabilmaal maal raadintaas aad dadka halaagta maal raadinta intaasaa laga rabaa iyo wa qowlu ilaahi qowlkiisa tacaala ilaa waa sarreey ilaah uu yidhi wa jacalnaa waxaan ka abuurnay minalmaa biyaha xaqiiqadooda kulla shayin shay kastoo xayi nool ah, shay kastoo xayi a biyo unbaa laga abuura xaqiiqadooda loolama jeeda biyo kastoo adduunka yaallaa wax laga abuuro ee biyo un xaqiiqatulmaa laga abuuray shayga nool ee biyooyin badan wax laga abuurin wa al al ashu haadiitan ah hiya latii waa asha yucabaru laga cabiro canhaa xaggeeda jinsiya waa asha la yidhaha magaceeda jinsiya waa asha la yidhaahdo magacaas waa wa yucabaru waxaa laga cabira canhaa ashaas xaggeeda aydan noqoshee bilati ashi libayaanilmaahiya xaqiiqada la caddaynteeda usugnaatay maahiya waa xaqiiqo wa bilati tiyaa laga cabiraa libayaani lxaqiiqati xaqiiqada la cadaynteeda usugnaatay saddexdaas taabiree leedahay in la yidhaha jinsiya in la yidhaha libayaani almaahiya in la yidhaha libayaani alxaqiiqa maahiya iyo xaqiiqana waa isku mid wa ama latii ashay lilistiqraaqi maashaynta usugnaatay fa hiya ashaasu calaa qismayni laba qaybood korkooday ahaato wa ama latii ashi lilistiqraaqi maashaynta usugnaatay fa hiya ashaasu kaa-inatun qismayni laba qaybood korkood ayay ahaatay meeshaas maxamed muxidiin cabdulxamiid xaashiyadiisa fiiri maxaa lagu kala yaqaan asha afraadda ku dhacayda oo listi qoraaqil afraadi usugnaatay fardi kastay ku dhace iyo asha oo libayaani lmaahiya usugnaatay wuxuu ku yidhi alfarqu farqiga udhaxeeya bayna al allatii taasoo lilistiqraaqi usugnaatay iyo wa al allatii ashaasoo libayaanil xaqiiqati usugnaatay ana al allatii taasoo lil istiqraaqi usugnaatay yajuusu waxaa bannaan alistinaau in wax laga soo reebo min madkuuriha isimka ay gasho wax waa laga soo reebi karaa wadalika mihaalki naxwi qawlihi tacaala laqad khalaqna alinsaana insaankii dhammaan annagaa abuurnu ilah yidhi alinsaana laqad khalaqnaa annagaa aburnu ilaa yidhi alinsaana insaan dhammaantiis hal fardi oysan ku dhacayn lama arko ashaas maxaa yeele fardi aan alla abuurin miyaa jira fardi aan alla aburin ma jiro fardi kastay ku dhaceen maahan xaqiiqatu insaan inay ku dhacaydo ee waa fardi walba mid miday ugu dhaceen fii axsani taqwiimin toosin midda ugu fiican aan ku abuurnay uma radadnaahu waa celinay asfala saafiliina kuwa hooseeya kan u hoosayn badan xaaluu yahay ila aladiina dadkii marka laga reebo qaaraan asfala saafiliin ilaahay naar u celinaa jirta oo waa maxay ila aladiina aamanuu wa camiluu saalixaat marka fiiri ila aladiina halkaa laga soo reebay al insana laga soo reebay marka taas waxay ku tusaydaa insaan marka hore wuxuu ku dhacayay afraadoo dhan markaasaa qayb la reebo ilaa istifna waxaa la idhahdaa ikhraaju fardin can ifraadin wa in fardi lasoo reebo afraad laga soo reebo marka marka hore afraad ku dhacday waxaa lamid a walcasri ina alinsaana la ah fii khusri ila aladiina aamanuu taasaa lamid ah taasaa lamid ah markaasuu wuxuu ku yidhi wa ama lati libayaani aqiiqati usugnaaday libayaani alxaqiiqati u sugnaatay falaa yajuusu ma banaana alistinaau in wax laga soo reebo min madkuula isimkay gashay wa siru sirta ku jirta fii daalika arrinkaas oo tanna wax laga soo reebi karo tanna aan wax laga soo reebi karin ana alal allati asha libayaani alxaqiiqati usugnaatay yundaru waa la fiiriyaa fii madkuuliha isimkay gashay ilaa xaqiiqati xaqiiqadiisaa la fiiriya wa maahiyati dhabnimadiisaa la fiiriya laa ila alafraadi lama fiiriyo allatii afraada tudlaqu lagu iطlaaqayo hiya afraada calayha asha wa ama alistiqraaqiya asha istiqraaqiyada fa yundaru waxaa la fiiriyaa fa hiya asha istiqraaqiyadaa dheh yundaru waxaa la fiiriyaa fii madkuuliha isimka ay gashay ila alafraadiyaa la fiiriyaa afraaday ku dhece saasaa keena wax laga soo reebi karo walistinaa istinana inamaa wax kale maan huwa istina haddaad maqasho huwa ikhraaju fardin wa in fardi laga soo bixiyo min afraadin famaa shaygii laa dalaalata wax tusibada lahu aysan ugu sugnaan famaa shaygii laa dalaalata tusid lahu maaga aysan ugu sugnaan cala alafraadi kayfa yukraju minhu fardun saa fardi looga soo bixina ilaa marka horeba afraadba ku dhici mayne marka ashajiisiyada ayado afraadba kuma dhacdaba marka waxaba lagama soo istatnoo karo isimkay ku jirto wa ama lati asha lilistiqraaqi maasha inta usugnaatay fa hiya ashaasu calaa qismayni laba qaybood korkood ay ahaatay lianna alistiqraaqa imaa an yakuuna inuu ku sugnaado biictibaari xaqiiqati lafraadi afraadda xaqiiqadooda fiiradeeda oo fardi walba ay ku dhacdo ow biictibaari sifaatilafraadi ama afraadda tilmaamahooda fiiradeeda ay ku dhacdo oo ay afraad ku dhic maydee sifaaday afraaddu laheed ay ku dheceen labadaas weeye falawalu midka horeeya oo afraadda ay ku dhacaydo naxwu qowlihi tacaala weeye ilaa uu yidhi wa khuliqa alinsaanu insaan dhammaantiis waa la abuuray daciifan xaalu yahay mid taag darana la abuuray marka kullu insaanay ku dhici fardi walba ey kullu waaxidin mid kasta oo min jinsi linsaani insaanka jinsigiisa ka mida daciifu waa mid daciifa hal mid oo le anigu qawiyaan ma jiro wa thaani midka labaad oo ah listiqraaqi sifaati lafraadi listiqraaqi sifaati lafraadi midda u sugnaatay naxwi qowlika waa hadalkaagoo kale oo tidhaahdo anta adiga arajulu nin kaamil ahaata arajulu marka ulama jeeda adduunka intii qof joogay adaa ah maantaas waa hal qof qofkaanu laakiin sifaadii ragga ay ku kala tagsanaayeen sifaadii ragga ku kala tagsaneed oo ninkan sifa ku sugan waa geesi midkan cilmiya ku sugan waa caalim midkaas waa caaqil midkaas waa xaliim dulqaad badan midkaas waa mid oo waxa weeyaan sabar badan midkaas waa mi sifaadii wan wanaagsaneed midkan waa saadiq run badan kan waa shujaac geesi ah sifaadii ragga ku kala tagsaneeda iskugu kaa timid wey caaqilato caalimato xaliim dulqaad badan mutaaniyaha tahay shujaac geesiyaha tahay deeqsi kariimaha tahay saasaa loola jeeda wixii sifaad wanaagsan ragga ku kala tagsaneed oo ninba sifo la gooni ahaa tii alla iskugu kaa keenay wey saasaa loola jeeda ey aljaamicu nin kulansadayaa tahay lisifaati rijaali ragga tilmaamahoodii sifaada almaxmuudati ee la mahdiyo wa daabidulula asha hore daabidkeeda marka oo listiqraaqi afraadi usugnaatay afraadoo dhan ku dhacayda an yasixa waa inuu ansaxo xuluulu kullin kulli inuu dego maxal lahaa booskeeda calaa jihati alxaqiiqati dariiqo xaqiiqana uu ku dego waa in booska inta kulli la dhigo xaqiiqana uu noqda meesha ay talashu talasha laga qaado kulli la dhigo macnuhuna waa inu xaqiiqo noqdo waa inuu xaqiiqo noqdo macnaha xaqiiqadana waxaa lagu yaqaanaa laa yasixu nafyu lama anfi karo qofka anfiya beenaa noqona macnaha xaqiiqada laa yasixu nafyigu nafyigiisu ma ansaxo wa daabidululaa asha horayda oo listiqraaqi xaqiiqati lafraad u sugnaatay an yasixa waa inuu ansaxo an yasixa ay sixatuhaa e, an yasixa ay sixatu xuluuli kullin kulli degidiisu waa inuu ansaxo maxallahaa asha booskeeda uu dego calaa jihati alxaqiiqati xaqiiqa dhinaceedna u dego ah, dariiqada xaqiiqada uu ku dego fa inahu shaniye low qiila haddii la yidhaahdo wa khuliqa waa la abuuray fa inahu shaniye low qiila haddii la dhihi lahaa dheh fa inahu shaniye low qiila haddii la dhihi lahaa wa khuliqa waa la abuuray kullu insaanin insaan dhammaantiis daciifan xaal yahay mid taag daran la saxa run la saxa waa ansixi lahaa daalika qowlkaasu calaa jihati alxaqiiqati xaqiiqa xaggeedu u ansixi lahaa xaqiiqa xaggeedu u ansixi lahaa oo hadda qof anfi kara ma jiro oo dhihi kara waxa weeyaan kadabta maa khuliqa kullu insaanin daciifan qof dhigi karaa ma jiro qof beeni kara male qofaas isaga iska mujrima maahan oo beenaalaha wa daabidu thaaniyati asha labaad daabidkeeda asha oo u sugnaatay eh, listiqraaqi sifaati alafraad an yasixa waa inuu ansaxo xuluuli xuluulu kullin kulli degidiisa maxallaha meesheeda uu dego calaa jihati lmajaasi majaas xaggeedna uu dego ah, majaas xaggeed waa inuu u dego fainahu shan iyo low qiila haddii la dhihi lahaa anta adiga kullu rajulin nin dhammaantiisaa tahay la saxa waa ansixi lah daalika qowlkaasu calaa jihati lmubaalaqati mubaalaqa iyo iddicaa mubaalaqadu waa iddicaa sheegasho wey qofku markuu sheegto shay mustaxiil ah ama uu sheegto shay mustaxiil ku dhow a ah waxaa la yidhahdaa iddicaa ama mubaalaqa mubaalaqa waa labadaas bis mubaalaqa haddaad maqasho waa mustaxiil iyo maa yuqaaribu lmustaxiil wax mustaxiilka ku dhow marka waa idicaa mubaalaqadu waa sheegasho shay waxaa la sheeganaa mustaxiil ah ow yuqaaribu lmustaxiil ah. ama mustaxiil ku dhow kaasaa laha mubaalaqa mubaalaqadu waa iddicaaga waa iddicaaga iddicaagu waa muba waa waa shay mustaxiila qofku inuu sheegto ama mustaxiil ku dhow kaasa marka mubaalaqadu waa noocaas waa iddicaaga mubaalaqa haddaad maqasho mubaalaqo waa iddicaa iddicaa sheegasho wey oo qofku shay mustaxiila ah uu sheegto ama mustaxiil wax ku dhow uu sheegto fainahu shan iyo low qiila haddii la dhila anta adiga kullu rajulin nin dhammaantiisaa tahay la saxa waan sixi la daalika qowlkaasu calaa jihati lmubaalaqati ku xeel dheeraasho xaggeedu waan sixi lahaa kamaa qaala calayhi asalaatu wasalaam sidii nebigu uu yidhi sala allahu calayhi wasalam kullu waa siday yidhaahdeene kullu saydi ugaar dhammaantiis fii jawfi lfaraa ximaarulwaxshiga ama damiir farowga dhexdiisa ayuu ku sugnaaday waxa weeyaan alfaraagu waa ximaarulwaxshiga ama damiir dibideedka ugaarta la cuno waxa weeyaan kuwa ugu qaalisan kamid yaho waa waa subag haddii la yidhaha waa ku jira oo hilib haddii la waa midka ugu weyno haddii la yidhaha macaan waa macaan yaho waa wixii ugaar ku kala tagsaneed oo dhanaa ku jirta marka lafdigan horta waa mahmaah carbeed nabigu inuu yidhi marka iyo in kale warkama hayo anugu yo haddee kutubta xadiidka waa ka weyn haddaan ka fiirfiirina inuu ku yaalla haddaa walaa xadiidna koobin marka laakiin mahmaahda carbeed kutubta oo amhaal carab ayuu ku yaala iyo kutubta adabka ah, adab iyo tafaasiirtan aad ku arkeen ah, kullu saydin fi jawfi lfara lakin xadiid haddaad ka raadido inaadan ka soo helin aa ah, kutub alxadiid marka naxwada iyaa laga dhex adabka iyo kutubta oo amhaasha mahmaahiyooyinka carbeed majmaculmhaalka oo kale iyo waad ku arkeen waa ku yaala mahmaah carbeed wey majmaculmhaalka iyo waxa weeya waa kutubtaas mahmaahiyooyinku ka buuxa iyo luqada iyo adabka marka waxay leeyihiin qolada nabiga u tiiriyey abu sufyaan ayaa nabiga ka idan dalbay aan soo galo uu yidhi markaasaa nabigu xoogaa usug uu yidhi xoogaa kadib uu idmay markuu soo galay wuxuu yidhi maakinta maakinta ta'danu lii xataa ta'dana lixijaarati jalhamatayni wuxuu yidhi inaad ii idanto soo gelidaba kuma aadan sigan ilaa marka hore aad u fasaxdo waadigan madiine labadiisa gees waxa ku sugan inay soo galaan malaha qofka ugu dambay inaad iga dhigto de macnaha maadan iqiimayn wa waadiga labadiisa gees inta u dhaxaydaa ilaa aad u fasaxdo aniga inaad ii fasaxdaba kuma adan sigan marka xoogaad qadarin qofka la qadarinaya hadalkan layidhaha carabtu dhihi jirta markaasuu yidhi yay leeyihiin nabigu kullu saydi fii jawfi lfarac macnaha war nin oo dhan qiimihiis aduu kugu sugan yahay haddii qof la qadarina waa adiga haddii qof la qiimaynayo war waa adiga saas weeye macnuhu saas weeye macnuhu alfaraa waxa weeyaan waa mufradkii waa hal dameer waxshi firaana firauna waa jamci firaaun waa jamci waa jamci firaaun waa jamci waxay lamid mid jabaalun hal bur jibaalun faraa firaaun waa saas dameer dabadeed yaal dameer dibadeed yaal marka maxalushaahidku waxay tahay kullu saydi ugaaroo dhan fii jawfilfar ayuu ku sugan yahay macnaheedu waxay tahay ximaarulwaxshiga sifaadda ugaartu ku kala tagsan tahay hilib hadday tahay subag hadday tahay hadday waxaan ay ugaaru ku kala tagsan tahay ee midba qayb uu la gooni yahay asagay ku wada jiraan wey iyo wa qowli shaaciri shaacirka hadalkiisa oo uu yidhi laysa cala allaahi bimustankarin an yajmaca alcaalama fii waaxidin laysa an yajmaca alcaalama laysa jamculcaalami caalamka in laysku keeno fii waaxidin hal shaksi dhexdiisa layskugu keeno bimustankarin mid lagu diida ma ahani calallaahi ilaahay caalamkao dhan sifaadda uu leeyahay hal shaksi ilaahay inuu iskugu keeno waa awooda cid ku diidi kartana male waa awoodaa ilaahay laysa an yajmaca alcaalama laysa jamculcaalami caalamka in laysku keeno fii waaxidin hal qof dhexdiis la yskugu keeno bimustankarin mid la inkiro la diido ma ahaanin calallah ilaahay lagu inkiro tan macnahaana loo dariishana macnaha ilaahay wuu awoodaa hal qof inuu sifaada caalamku ku kala tegsayin iskugu keeno wey matni wa ibdaalu laami laam in la bedelo miiman miimna loo bedela luqatun luqa weeye luqadaasoo ximyariyatun reer ximyar loo nisbeeyey wa ibdaalu laami laam in la bedelo miiman miimna loo bedelo luqatun luqa weeye luqadaasoo ximyariyatun ximyariya al rabaa xamiiriya maaha ah, wax kaloo idin dhiga on waxaan akriyay aan ahayn haya balkeen sheega aw maya ma tilmaahan waaas ah, ma tilmaahan ah, calaamad aa laba qaanso saas labada dhinac uga geliy laba qaanso maan qadri waaas waayahay halkan waxaan ka gelaynaa luqo oo luqada carbeed ka mid ah luqo oo luqooyinka carbeed ka mid ah carabtu waa badan tahay oo qaxdaaniye iyo cadnaaniyiin iyo carabtu waa badan yihiin oo marka qooyinkan ximyariyiintu waa qaxdaaniyiin wey waa yamaniyiinta kamid yihin ah, aws iyo khasir ansaartuna yamaniyiinta ka waa qaxdaaniyiin qolada nabigu ka dhasho quraysheenna waa cadnaaniyiin ah. marka oo nabi ismaaciil ay ku abtirsadaan qoladan marka waa qaxdaaniya wa ibdaalu laami laam in la bedelo miiman loo bedela luqatun waa luqo luqadaasoo ximyariyatun reer ximyar loo nisbeeyey marka asha ama shamsiyaha ahaato ama qamariya ahaato labadaba waa loo bedeli karaa mim labadaba waa loo bedeli karaa miim oo qaar ay yidhaahdeen maya waxay qaas ku tahay asha qamariyada midda loo bedeli karaa asha xarafka ka dambeeya lagu idqaamaa shamsiya la yidhahdaa midda aan lagu idqaaminna qamariya la yidhahdaa qaar ay yidhahdeen midda miimta loo bedelaa waa midda qamariyada waa asha aan wax xarafka ka dambeeya lagu idqaamin kaasaa loo bedelaa laakiin waxaan ka arki doonaa beytkaba labada waa loo bedelaa xaashiyada sijaaciguna saasay u caddaynayda sharax luqatu ximyarin ximyar luqadoodu ibdaalu laamin laam in la bedelo weeye miiman miim loo bedelo luqatu ximyarin ximyar luqadoodu ibdaalu laami al al laamteeda in la bedelo weeye miiman miim loo bedelo arrajulu meeshaad ka dhihi leeda am rajulu aad iska leeda ha arrajulu am rajulu aad iska leeda eh, saas wey luqadoodu waqad takalama nebiyu nabigu waa ku hadlay sala allahu calayhi wasalam biluqatin luqadooduu ku hadlay id waqtiyuuna ku hadlay qaala uu yidhi laysa minim birim siyaamu fim safari laysa minin birin siyaamu xadiidka asagoo luqa qurayshada waa sugan yahay oo waaba saxiix tanna waa u soo arooray labadaba waa soo arooray labadaba waa soo arooray asagoo luqada quraysheed ah waa sugan yahay oo ah laysa min albiri asiyaamu fi safari isagoo luqadii quraysheeda waa sugan yahay laysa min albiri samafalka iyo daacada ka mid ma ahaan asiyaamu soon fi safari safar dhexdiis lagu soomo marka laysa minim birim siyaamu fi safari marka minal biri ay aheyd asha ku jirtaana waa alqamariyaa fi asiyaamuna asha ku jirta waa shamsiyo fi safarina asha ku jirta waa shamsiyo labadiiba waa loo bedelay marka labadiiba mimaa loo bedelay wacalayhi wa calayhi tabdiilkaas korkiisu ku sugnaaday qowlu shaaciri wa calayhi cala libdaali dheh wa calayhi cala libdaali bedelidaasuu ku sugnaaday qowlu shaaciri shaacirka qowlkiisa oo yidhi daaka kaasoo khaliilii waa saaxiibkay waduu kii weeye waduudii bimacnaa alladii ahayd reerday waduu kii weeye yuwaasiluni ixiriirinaya yarmi xaala uu tuurayo waraa'ii gadaalkayga bin sahmi leeb ayuu tuuraa iyo wam salima dhagxaan ad adag waa nin iddifaacayuu le macnaheedu wuxuu ula jeedaa ninkaanu waa iddifaaca dhabarkaygu wuxuu la taagan yahay iyo warmo oo cadowga iga reeba waa naasirkayga ii gargaara wey oo inin sharxay maxamed xidin cabdilxamiid ah, inkastoo beydka qaabkaan ay u dhigeen beydka xoogaa ah, beydka qaabkaan ay u dhigeen ah, xoogaa waa ka duwan yihu leey aduu hoos ka fiir daaka kaasu khaliilii waa saaxiibkay waduu kii weeyay yuwaasilunii xiriirinaa yarmi xaala uu tuurayo waraa-i gadaalkayga bimsahmi leeb iyo wamsalima dhagxaan ad adag marka maxamsheedku waa maxay bisahmi iyo wasalima wa labadaas weeye wlmudaafu mudaafkii weeye kii la idaafeeyey ilaa waaxidin mid loo idaafeeyey waaxidkoo mimaakii ka mida dukira lasoo sheegay wa huwa mudaafkuna bixasabi maa mudaaf ilayhi qadarkiis ayuu ahaaday yudaafu la idaafayna huwa mudaafka ilayhi mudaafu ilayhiga loo idaafaynaa ila almudaafa kii loo tiiriyey maahan ilaa damiiri damiir fa huwa kan damiir loo tiiriyey kaalcaalami calaq oo kale wey calaq oo kale wey macaaribtii kii ugu dambeeyey oo lixaad ayaan galnay kan lixaad waa almudaafu ilaa waaxidin mima dukira shantii lasoo sheegay mid kamida wixii loo idaafeeyo wixii loo idaafeeyo macnaheeda waxaa loola jeeda wixii mudaaf u noqda ah, mudaaf uu noqonaa isimka nakiradaha mudaaf ilayhi waxaa noqonaa damiir ama waxaa noqonaa calam ama waxaa noqonaa ismu ishaara ama waxaa noqonaa ismawsuul ama duladaadta noqonaa duladaad ayaa noqona shantaas mid kamid ah mudaaf ilayhi u noqonaa hadii shanta mid kamidu mudaafu ilayhi noqdo mudaafku macrifuu noqona laakiin bishuruud iska noqo macrifo ma bishuruud shuruudda marka xasajaaciga noo dhigay meesheedan ka akri doono saddex shardiyuu leeyahay saddexdaba xasajaaciga dhigay shardiga koowaad waa in idaafadu macnawiye tahay ee haddii mudaafku uu yahay wasfi mudaafu ilayhiguna uu yahay macmuulun litilka sifa taasu tacriif ma faa'iideyde tafiifay faa'iideydaa shardiga labaadna waa inuusan ahayn mudaafu ilayhigu mutawaqinan alasmaa almutawaqilata fi libhaam ha ka hayru iyo wa mithlu weligood ma maxrifoobaan kuwaas shardi saddexaadna wa an laa yakuuna waaqican mawqica nakira boos nakirana waa inuusan dhicin mudaafkaanu hadduu boos nakiro dhacay ma maxrifoobayo saddexda shardi sajaaciga dhiga o arki doona insha allah waayo walmudaafu awel cadafka maxay iskula cadfanayeen walmacrifu sittatun wahiya damiiru uma alcalamu uma ismu lishaarati uma almawsuulu uma dulaada adaata maxay iskula cadfanaayeen uma iskula cadfanaayeen oo tusayday tartiib taraakhi hadda woowa loo bedelay sababtoo ah mudaafkaanu lixda midka ugu macrifo yar maaha ha oo la dhihi maayo uma yeli duladaad duladaad duladaadka waxaa la xiriira fii rutbati almacrifati almudaafu la dhihi maaha asagu waxa wey mudaafkaanu wuxuu la derajo egya kan loo idaafeeyey ila almudaafu ila damiiri fa inahu rutbati alcalam waxa weya kan loo idaafeeyu la derajo egya marka laga reeba mudaaf loo idaafeeye damiir marka kanu uma derajo hooseeyo mid walba kan mudaaf walba mudaafuleygiisu la derajo marka laga reebo kan damiir loo idaafeeyey kan damiir loo idaafeeyen wuxuu la derajo eg yahay calamka calamkuu la derajo marka saasaa looga daayay umadii marka umada iska daa waa xikma ku jirta wlmudaafu kii la idaafeeye weeye ah, ila macrifti sitatun aheed adamiir aheed uma alcalamu uma ismu lishaarati uma almawsuulu uma duladaati wlmudaafu weeye ah, sidii ugu cadfanya iyo wlmudaafu kii la idaafeeyey weeye ilaa waaxidi mid loo idaafeeyey waaxidkoo mimaakii kamida dukira lasoo sheegay wixii damiir loo idaafeeya waa macrifu wixii calam loo idaafeeya waa macrifu wixii loo idaafeeya ismu ishaara waa macrifu wixii loo idaafeeya ismu mawsuul waa macrifu wixii duladaada loo idaafeeya waa macrifu saas wey darajada halkuu joogaa marka mudaaf wa huwa mudaafku bixasabi maa mudaaf ilayhi qadarkiisu ahaa mudaaf ilayhi la darajegi yudaafu mudaafka loo idaafayna ilayhi mudaaf ilayhiga mudaafka wuxuu xagga macrifada la darajo eg yahay mudaaf ilayhigiisa ila mudaafa ka soreer kii loo idaafeeyey maahan ila damiiri damiir fa huwa de kii damiir loo idaafeeyey kaalcalami calamu lamidi ah, calamu lamidi daliilkeedana waa noo keena sheikha noo keena inuu calam lamidi yarxamuka allahu sharax annawcu nawci nawca saadiisu lixeeya nawcu min almacaarifi ka mid a maladii kii weeye udiifa loo idaafey ilaa waaxidin mid waaxidka min alkhamsati shanta ka mid a khamsadii almadkuurati lasoo sheegay wadalika mihaalki naxwu ghulaami oo kale weeye wa ghulaamu zaydin oo kale weeye hadda ulaami ulaam maanta awal nakir lakin maanta waa macrif maxaa yeele loo idaafeeyey calamku la derajeegay waa gulaamu zaydin zayd addoonkiisii ulaam nakiru ahaa lakiin maanta waa macrif maxaa yeele loo idaafeeyo zayd marka calamkuna la derajeegi waa gulaamu haadaa ninkan addoonkiisii ulaam maanta waa macrifo maxaa yele ishaara loo idaafeeyey su-aal adag yaa ka jawaaba tan adag xagga adag min degan ay rabtaa aada usuur macalinkan bal aan weydiina macalin ismu ishaaro lama idaafeeyo hadalkaas u fiirso ismu ishaara lama idaafeeyo itifaaq wey mhm. haddana fiiri waxaa lagu yiri qulaamu waa mudaaf hadana mudaaf ileyh say isku waafaqa warkaas qof kale kama jawaabi karo macalinkaa iskale ha ilaa uu gacanta ka taago gacanta ka ruxo isna mar dhownu gacanta ka rux ma jawaabaa laga raba ila waqtigaa ku socde ha qulaamu waa mudaaf haadaana waa mudaafu ileyh qaacidadan waxay tahay ismu ishaara maba la idaafeeyo ya lama idaafeeyo xaa loola jeeda ha ismu ishaara lama idaafeeyo xaa loola jeeda allah yubaarik fiika waa kaas intaas le lagaa rabay ha ismo waa iswaafaqsantah hadii sideedaba lagura isimka lama idaafeeyo macnaheeda mudaaf ma noqdo wey weligeed wax kale maahan baad maqasho isimka lama idaafeeyo macnaheedu mudaaf ma noqdo wey ee macnuhu ma ahan mudaafileyhi ma noqdo mudaafileyhigu asaga ma idaafaysna ee mudaafka idaafaysan ilaa idaafadu waa tiirina maogta gulaamu haadaa waxaa la yidhi ninkan addoonkiisi addoonka yaa loo tiri kan aa loo tiri hada soo maa ee haadaada lama tiirin ha idaafadu waa tiirin waa nisbayn adoonka yaa loo nisbeeyey kan laakiin kan mi addoonka loo nisbeeyey may iyo wa qulaamuladi ninkii addoonkiisii fi daari ku sugnaa fidaari lagama reebi karo laaladi xay ku macrifowdaa silada waxay ku macrifooda waaba siladaba iyo wa qulaamulqaadi qaadigii aan isla niqiin addoonkiisii iyadana ashaas cahdiyadaa ku jirta wa rutbatu mudaafka rutbadiisa fi tacriifi xagga macrifaynta ugu rutbo iyo darajo ah ka rubati ma isim darajadiisoo kale wey udiifa loo idaafeeyey ilayhi isaga xaggiisa waxa weeyaan mudaafka wuxuu la macrifo egyay kan loo idaafeeyey falmudaafu kii loo tiiriyey ila alcalami fii rutbati alcalami calam darajadiisu ku sugnaaday wlmudaafu kii loo tiiriyey ila lishaarati fii rubati ishaarati ayuu ku sugnaaday wlbaaqi kadalika saas ku wad hadde maanta o dhan lagu meeraa saas ku wad baaqiguna saas ila almudaafa marka laga soo reebo Mm-hmm. waxaa kasoo booday meshaan sijaacigan waa sharxayna fiiri maa udiifa ilaa waaxidin min alkhamsati lmadkuurati halkaas fiiri sajaaciga saddexdii shardi halkaas kugu qoray idaafada markay makeenayda tacriifka idaaf ey idaafatan macnawiyatan idaafadu way macnawiyatan maxaa baxay idaafa lafdiya oo ahayd min idaafati lwasfi ilaa macmuulihi waa wasfi la idaafeeye macmuulkiisa loo idaafeeyey kaas xagga dhig o walayse almudaafu mudaafkuna waa inuusan ahayn mutawaqilan mid ku fogaaday fi libhaami qarinta oo mithlu iyo hayru waa inuusan ahayn o walaa waaqican mid dhacayna waa inuusan ahayn mowqica nakirati nakira makaanu dhiciddeed haddii mudaafku meel nakira dhaco ku maxrifoobi ma wadaalika kaasoo saddexdii ku misaala fiire wadaalika madkuurkan idaafada macnawiyada multamis wuxuu ku dhahan bikhilaaf ladi kii ayaa ah, bikhilaaf ladi kii khilaafkiisa idaafatu idaafadiisu lafdiyatun ay tahay naxwu jaa-a waxaa yimid daaribu zaydin zayd mid garaaca alaana hadeer oo qadan beri mid zayd garaaca macrifo maahan marka daaribu waxaana loo idaafeeyey zayd oo macrifo ah sababtoo ah idaafadiya lafdiyaa ko iyo w bkhilaaf اlwaaqici midkii dhacay mowqica nakirati naxwu jaaa zaydu zayda yimid waxdahu keligiis xaaluu zayd yahayuu yimid hadda fiiri waxdahu macrifo maaha maxaa yeelay boos xaalay dhacday xaaladun waa nakiro xaaladu inay nakiro la rabo sidaas darteeda maxaa lagu awile ay munfaridan way nakiro lagu awila ilaa xaala waa nakire walaa yakunu ilaa nakiratan so ajrumi kuma akrisan walaa yakunu saaxibuhaa ilaa macrifatan ajrumi fiiri ha marka nakiro booskeed wey waxaa loo leeyahay xaaladaa nakiro laga rabaa xaala waa inay nakiro noqotaa marka boos xaala hadduu dhacay boos nakiruu yaalla meel nakiro laga rabayuu dhacay ha ilaa xaalo iyo tamiis iyo waa maxay waa inay nakiro noqdaan waa inay nakiro noqdaan waa noocaas wa bikhilaafi lmudaafi kii loo idaafeeyey wa bikhilaafi lmudaafi mudaafkii khilaafkiisuu ku dhahan yahay khilaaf mudaafkii almutawaqili ku fogaada fi libhaami qarinta ka kayri iyo wa mil oo kaleeto idaa uriida haddii loola jeedo bihimaa labadan lafdi muطlaqu lmuqaayarati kala duunaan la ilaaqay iyo walmumaahalati isla mid noqosho miluka adoo kale hayruka adiga ha mid un kula mid a ama mid kaa duwan haddii saas loola jeedo ma macrifoobayaan haddii lagu yidhaha hayruka adiga cidaan ahayn adiga un waxaan ahayn oo kaa duwan hadda ma tirsan yihin adiga inta kaa duwan yaa tiri kara ama waxaa lagu yidhi miluka mid un adiga kula mida imisaa kula mida yaa tiri kara inta adiga oo kalaa markaasoo kale ma maxruufoobaan laa kamaaluhumaa haddii kamaalka looda jeeda maya lianna sifaat almukhaadabi qofka lala hadlaa sifaadiisa sifaada almushtamili huwa calayhaa sifaadda uu kulansaday macluumatun waa la yaqaan idaa uriidda haddii loo jeedo kamaaluhaa lishaksin miluka adiga qof sifaadoo dhan kaala mid a ah. hayruka adiga sifaadoo dhan qof kaaga duwan haddii saas loola jeedo wuxuu leeyahay markaasoo kaleeto waa macrifuube markaasoo kale waa macrifa keenaay qof adiga hmm. muqaayaroo dhan loolama jeedo ee kamaala loola jeedaa dhammaan sifaadda mid kaala mid ama dhammaan sifaadda mid kaaga duwan taasoo kale waa macrifuube bu leeyahy kaas soco ila lmudaafa kii la idaafeeyey maahan ila lmudmari loo idaafeeyey falaysa fii rutbati lmudmari mudmar rutbadiisa ma ahan wa inamaa wax kale maan huwa fii rutbati alcalamiyu noqona kii damiir loo idaafeeyaa wuxuu la darajo ekaana calan maxaa dhacay waa kana daliilkeedii waa daliilu daliilka kutusa calaa dalika calaa kowni lmudaafi ila lmudmari fii rutbati lcalami dhe calaa dalika calaa kowni lmudaafi ila lmudmari fii rutbati alcalam midka loo idaafeeyey mudmar inuu rutbada calam oo kale joogo daliilka kutusa daliilka kutusa haabitun waa mid sugan anaka liannaka adiga taquulu waxaad leedahay daliilku khulaasadiisu waxay tahay waxaa la arkay daliilka khulaasadiisu waxay tahay waxaa la arkay isim calama oo sifadiisu damiir u idaafaysan tahay qaacidaduna waxay tahay nactigu mancuudka kama macrifo bato nactiga mancuudka kama macrifo bato ee waa inuu la macrifo egyahay ama ka macrifo yari sababto waxaa la yidhi qofku markuu la hadlayo mukhaadabka inuu wax ugu talagalay soo maahan nactiga iyo mancuudka markaa shayga macrifada badanuu bilaaba marka u sheega hadday ku filnaato okay hadday ku filnaad diido markaasuu sifa yar ugu sii dara laakiin ma dhici karto sax hadal ah maahana la yidhi labada labadooda kii macrifada yaraa inuu marka hore sheego isagoo doonaya qofka inuu waxgaransiiyo kii macrifada yaraa inuu sheego oo kadib mid caddayn badan uu ku daro sax maahana lfasaaxa ma ee sax waxa ah labada kelimo midda caddaanta badan inuu marka hore kula hadlo haday ku filnaato waa sidii la rabay hadday ku filnaa diidana xoogaa barcadayna mid u siyaadayda marka nactigu waa inuu mancuudka ka darajo hooseeya xagga macriifnimada ama labsinayn laakiin inuu kaba sii cadaan badan yahay sax maaha waa sida sawaabka ah hadda khilaafa ku jira waa naxwi wixii markaasa waxaa la arkay isim damiir loo idaafeeyo sifo u ah carab ha carama mawsuuf carama mancuudkii sifadii ama nactigii wuxuu noqday isim damiir loo idaafeeyey haddaan idhaahno isimka damiir loo idaafeeyey wuxuu la darajo eg yahay damiirka xaa ka imaana in la yidhaha sifadaanu mawsuufka waa ka macrifo badanta taasuna lama ogola sida sawaabka wa daliilka ku tusa calaa dalika calaa kowni lmudaafi ila lmudmari fii rutbati lcalami haabitun waa sugan yahi anaka lianaka adiga taqulu waxaad leedahay marartu bizaydina soo maray saaxibika zaydko saaxibika waa kanaa marka hadii la yidhaha saaxibi damiiray la macrif eg tahay saaxibidu way ka maxrifo badnaana zaydka oo mancuudka saasna lama ogola fatasifu waxaad ku sifaynay alcalama calamkii bilismi ism ism almudaafa oo loo idaafeeyey ilalmudmari falow kaana hadduu isimkaasu ahaa lahaa mudaafka falow kaana mudaafkaasu hadduu ku sugnaa lahaa fii rudbati lmudmari mudmarka derajadiisa la kaanat isifatu sifada ahaa laheed acrafa midka macrifo badan min almawsuufi mawsuufka wadalika kownu sifati acrafa min almawsuufi in sifa noqoto mid mawsuufka ka maxrifo badan laa yajuusu ma banaana cala alasaxi weeyeda maahan itifaaqe cala alasaxi sida saxiixnimada badan aysan banaanayn hmm. waa kan ku yidhi lianna alxikmata xikmaddu taqtadii waxay keenay an yabda'a almutakalimu mutakalimku inuu bilaabo bimaa shay huwa acrafu macrifanimo badan fa in iktafaa bihi lmukhaadabu kanala hadla hadduu ku kaaftoomo fadaaka waadix intaas oo iska cadda waa la aamusaa walam yaxtaj una baahama ilaa nactin wa ilaa hadduusan ku keeftoomin zaada wuxuu siyaadinaa min anacti xagga sifada maa yastaadu bihi lmukhadabu wax kalala hadla uu ku siyaadsado macrifatan garasho wallahu subxaana wa tacala aclam wsala allah wslam wbaarak calaa nabiyina muxamed